bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin almaqsuur wاlmamduud qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala ida smun istawjaba min qabli الطrf fatxا wakana da nadiiri kaاlasf falinadiirihi اlmucali اlآkhiri thubuutu qasri bqiyaasi ظaahiri kficali wfucali fi jamci ma kaficlati wafuclati naxwi اdumaa wma staxaqa qabla aakhiri alif falmadu fi nadiirihi xatma curif kamasdar اlficli اladi qad budi'a bhamzi waslin karcawa wakarta'a wاlcaadimu الnadiiri da qasri wada madin binaqli kalxija wkalxida waqasru di lmadi diraara mujmacu calayhi wاlcaksu bkhulfi yaqacu musanifka inta wuxuu noogaga hadlayaa almaqsuur walmamduud hadda waxaa qofkii laga yaabaa inuu yidhaahdo haddaanba kasoo hadalnay maqsuur iyo mamduud haddana maxay tahay baabkan baabkii hore laga soo hadlay wuxuu ahaa awsaanta ama qaalabka uu ku yimaado isimka mamduudka iyo isimka maqsuurka awsaanta ay leeyihiin taas waxaa loogaga hadlay munaasabo oo calaamaadka dakarka iyo untada lagu kala farqiya awgeed baana loogaga hadlay kanna waxa weeyaan owsaantaas uu mamduudka iyo maqsuurka ku imaanayo sidee owsaanta ay ugu timaadaa min ayna yaati almamduud wa min ayna yaati almaqsuur waan ogaanay owsaanta uu ku imaanaya taas waa natiija ama xaasilka dambe waay laakiin tan waxaa loo jeedaa min ayna yaأti isimka hal wulida wahwa mamduud am lahu طariiqa mucayana yumkin itibaacuha sidaasaa laga hadlaya marka wuxuu ku yiri ida smun istawjaba min qabli طرف fatxا wakana da nadiiri kaاlasf falinadiirihi اmucali اaakhari aakhiri thubuutu qasri bqiyaasi ظaahiri ida smun istawjaba ida stawjaba ismun ism hadduu waajibsado fatxan kordhig min qabli daraf aakhirkii hortiisa hadduu fatxa waajibsado oo wa kaana u ahaada dhaa nadiirin mid asiga mid lamida u saaxib ah min asaxiix kaana wa kaana dhaa nadiirin min asaxiix saas u ka jeeda mid asiga nadiirkiisa oo mithligiisa oo kale haddii uu jira kal falinadiirihi midkaa saxiixa a ah, midka lamidka ah wuxuu leeyahay almucalil aakhiri aakhirka laga jiraysiiyey thubuutu qasrin gaabin in loo suga buu leeyahay biqiyaasin loogu sugo qiyaaskoo daahirin muuqdo mithaalkii waxaa ka mid e ka ficalin iyo wa fucalin oo kala weeyaan jamaci oo fi jamci ma isim jamaciisa a ka ficlatin jaa calaa wasni ficlatin ku yimid wa fuclatin naxwi duma marka wuxuu ku leeyahay isimka hadda wuxuu ka bilaabay markii isimka maqsuur ou imaanayo meel loo raaca buu leeyahay buu ku leeyahay kulu ismin asaxiixu minhu yajibu fatxu maa qabla aakhirihi falmuctalu minhu maqsuur intaa keli a ah weeyaan isim kasta oo saxiixiisa maa qabla aakhirkiisa in la fatxiya ay waajib tahay xarafka u dambeeya kan ka horeeyo waxaa lagu leeyahay midkaas oo saxiixa ah midka muqaabilkiisa oo isla ay isla eh, wasan yihiin maqsuur weeyaan mithaal ahaan sidaad wax u fahamtid saddex nooc baa ku timaada laakiin mid baan kuu sheegaya mathalan facila laazim waa soo dhaafnay wafacila laazimu baabuhu facal ka faraxin wa ka jawan wa ka e, shalal aan soo niri hadda fiiri shalila shalalan isimkeeda farixa faraxan facilka facila oo laasim ah masderkeeda maxay ku timaadaa facalan bimacnaa ana maa qabla aakhir yajibu fatxuhu farixa markii la yidhaahdo e, masderkeeda faraxan alaleeyahy faraxan marka xada waa icraab waayo faraxun faraxan farixin waa icraab xada dambo laakiin ra'daas oo qabla alaakhirka ah masdarka haduuba facilo yahay yajibu fatxuhu daa'iman marka maadaama midka oo saxiixa ah oo ku yimid maa qabla aakhirihi inuu fatxisan yahay hadduu muctal noqdo isimkaas oo facalan ku yimid hadduu muctal noqdo waxa weeyaan maqsuurow noqonaya bal u fiirsa hadirtaan farixa faraxan ma dhihino jawiya yani cishqigii waay jawan alaleeyahay hawiya wuu jeclaada hawan lianna waxaa lagu leeyahy saxiixiisa yaa maa qabla aakhirkiisa in la fadxiya ay waajib tahay kii maa qabla fa maa qabla aakhirkiisa in la fatxiya ay waajib ka aheyd saxiixiisa muctalkiisa maqsuurow noqonayaa intaasaa lagala jeedaa marka farixa masdarkeeda waxa waaye faraxan maa qabla aakhiriisa waa la fatxinaa idaa kaana hada alficlu aladii yaأtii masdaruhu calىa facalin muctala allaami yajibu an yakuuna maqsuuran marka jawiya jawan wahawiya hawan wacamiya caman caman caman camaa ay ahayd tanwiintii iyo aliftii camaadoo maqsuurkaa kulmay alifti saasaa loo goyy isimka maqsuur waa marka markaasuu wuxuu ku yidhi ida stawjaba hadduu waajibsada ismun min qabli daraf aakhirka hortiisa fatxan hadduu waajibsado oo wakaana ou ahaada isimkaas daa nadiirin mid oo asiga mid lamid a ou jiro min asaxiixa loo jeeda kalasaf oo kale waa fiiri asifa asifa waa murugooday asafan xazina eh, xusnan taas masdarkeeda si kaloo ku yimid asifa asafan isimkaas fiiri asafan kalasaf fada waa icraab iska dhaaf laakiin siintaasaa qabla aakhirka ah marka isimkaas hadduu saxiixiisa uu ku yimaada facalan isimkii saxiixa ah hadduu facal ku yimaado falinadiirihi midka asiga lamid e wuxuu leeyahay almucalil aakhari aakhiri aakhirkiisa la jiraydsiiyey aakhirka ka jiran thubuutu qasrin uu leeyahay qasri in loo sugo maqsuur laga dhigo biqiyaasin uu ku leeyahay qiyaaskoo daahirin muuqdo afara qiyaas ah marka saddexa qiyaas ah mid waa midan kuu sheega oo facila laazim masdarkeeda facal buu ku imaanaya hadduu facal ku imaanaya midkiisa jiran waa maqsuur waatan jawiya jawan aniri waa kow waxaa lamid ah eh, wixii jamaciisa uu facilun ku yimaado waa nooca labaad wuxuu ku yimaado facil uu ku yimaado facil fical iyo fucal dheh hadduu ku yimaado waxaa ka mid ah inuu ku yimaado jamaciisa fical inuu ku yimaado fical oo jamac ah lificlatin kulu ismin jamcuhu jaa calaa wasni fical wa kaana mufraduhu ficla fa almuctalu minhu yakunu maqsuura mithaalkaa wax kasta lagu fahmaa fiiri waxaa la leeyahay waxaad leedahay mathala firya iyo mirya oo kala waay hadda waxaa leeya ficl firya oo macnaha been abuur ah iyo mirya oo murunkii laga keenay waa ficla mufradkoodii wasanka hadduu mufradkiisa ficla ku yimaada ka firya iyo wa mirya waaye jamaciisa waxa weeyaan waa maqsuur oo firya maxaa lagu jamcinaa firan alale firan waa muctal mufradkeedana ficlou ku yimiday jamceedana fical waaye asna muctal aakhir weeyaan maqsuur baa laga dhigaa markaan firya wa firan wa mirya wa miran alaleeyahay marka taas waxa weeyaan ka ficalin fii jamci maa ka ficlatin ay mithaal u tahay waa fical oo jamac ah waxay jamac u tahay maa jaaa mufraduhu calaa ficla waa ficla waa mufradkii ficalna waa jamci firya waa mufradkii firanna waa jamaci ka ficalin oo kale weeyaan fii jamci maa isim jamciisoo ka ficla ku yimiday waa qeyb qeybka labaad wa fucalin weeyaan haddana jamac wa fucalin maa jaa calaa fucalin fii jamci maa isim jamciisa a ka fuclatin isimkii mufradkiisa fucla uu yahay jamciisana fucal uu yahay haduu muctalulaalaami uu yahay waa maqsuur baa laleeyahay mithaalkiisi ka duma fiiri hadirtan waxaa laleeyahay mufradka duma maxay tahay dumya mufradki waa fucla jamci muxuu ku yihi duman aa laleeyahay maqsuur waay hadday al gasha aduma baa laleeyahay hadii al ay gasha haddii al laga gooyo duman sidii caman hadda aan usoo niri oo kale iyo hawan iyo jawan ay lamid tahay waa midka ee saddexaad waaye saddexdaasaa qiyaas ah isim kasta oo masdarkiisa uu ku yimaado calaa facal oo ka farixa faraxan muctalkiisa oo jawiya jawan ah waa maqsuur midda labaad wixii mufradkiisa ficla ay tahay jamiciisana fical ay tahay asna hadduu muctal noqdo waa maqsuur firya iyo firan wax kasta oo mufradkooda fucla ay yihiin sida dumya oo kale jamciisana uu ku imaanay fucal ka duman oo kale wey asna maqsuur waay saddexdaas qiyaas waay saddexdaasa qiyaas ah marka uu musanifku u sheegay waxaa dheeraysan oo musanifku uusan ka hadlin oo macnaha qeybka afaraad laga dhihi karaa isim mafcuul oo zaada alaa ficil oo alaa zaada calaa thalaathati axruf hadduu muctal noqdo kulu ficlin kulu ismi mafcuul zaada ficluhu calaa thalaathati axruf fa inahu ayda yakuunu maqsuura waxaad leedahay acطaa fahwa mucطan istadcaa fahwa mustadcan yaa la leeyahay fiiri markaan midkaa musanifka ma uusan ka hadlin afartaas nooc isimkooda maqsuurka ah waa la yaqaanaa buu ku leeyahay isimka maqsuurka ah marka meesha uu ka yimaado yuu ka hadlaya markaasuu ku yihi ida stawjaba ismun isim hadduu waajibsado fatxan kordhig min qabli daraf xarafka dambeeyo kan ka horeeya haddii in la kordhiga uu waajibsado oo wa kaana daa nadiirin mid oo asiga mathiilkiisana daa nadiirin mathiil u saaxib ah min asaxiixi kalasaf oo kale waaye falinadiiri midka lamidka wuxuu leeyahay almucali alaakhiri aakhirkiisa la jireydsiiye aakhirka ka jira thubuutu qasrin in maqsuur laga dhiga buu leeyahay biqiyaasin uu kuleeyahay qiyaaskoo daahirin maqsuurkan marka alifu taaniithi maqsuur keligeed ma ah maqsuur oo dhan intuu ka imaan kara ayaa laga hadlaya sawaan kaana eh, alifkeeda mamduud ha noqdo eh, ha noqdo eh, muanath ama mudakar hadda jawan iyo hawan iyo caman eh, ma aha alifu taaniith maqsuur lama dhahay laakiin isim maqsuur a ah marka wuxuu ku leeya waxaa kamid ah ka eh, ficalin oo kale weeyaan oo fii jamci ma isimka jamac u ah ka ficlatin jaa calaa wasni ficlatin ku wa ka fucalin dheh hadana oo jamaca ah waay fii jamci maa isim jamac ah, oo ka ficla ka fuclatin fuclo lamid ah eh naxw dumaa mithaal u ah marka afartaas nooc waxa weeyaan qiyaas weeyaan inuu maqsuurka ka yimaado isim maqsuur oo dhan baa laga hadlaya isim maqsuur oo dhan waxaa laleeyahay afartaas qiyaas waay wixii afartaas ka baxa samaaci waay yuxfad walaa yuqaasu calayhi intaas keli a lagala jeeda wama staxaqa qabla aakhiri alif almadu fi nadiiri xatman curif ka masdari اlficli اladii qad budia bihamzi waslin karcawaa wa kartaa wuxuu leeyahay wamastaxaqa isimkii mutaysto qabla aakhirin aakhiri hortiisa alifan alif alifan mutaysto falmaddu madkiisa curifa fii nadiirihi waa loo ogaaday xatman mithaalkiisi ka masdari اlficli weeyaan oo kale ficilkii masdarkiisi alladii ficilkoo qad budia lagu bilowday bihamzi waslin hamsatul wasl lagu bilowday mithaalkiisi karcawaawa karta a waay aliful mamduudana see lagu keeni karaa ayadana saas waay markaasuu wuxuu ku leeyahy marka hore musanifku wuxuu ku yiri isim kasta oo in maa qabla aakhirkiisa alif la dhiga ay waajib tahay midkiisa oo asiga laga oo ka mid ah waxa weeyaan in madkii loo sugo waajib weeyaan ayb marka wuxuu ku jeedaa kulu muctalin lahu nadiiru min asaxiixi alaakhir multazamu ziyaadatu alifin qabla aakhirihi falmaddu yajibu lahu dalika mathala waxaa ka mid eh hadda istakhraja masterkeeda maxay noqonaynaa istikraajan jiimka icraaba raaci istikraajun istikraajin istikraajin yaa la dhihi karaa laakiin jiimka maxaa ka horeya daa'iman alif hadduu ficilka lagu bilowdo hamsatul wasli uu khumaasi yahay ama sudaasi ou yahay wasankiisa muxuu ku yimaadaa istifcaalan iyo sidii intilaaqan labadaas bawaabo rubaaciga iyo khumaasiga iyo sudaasiga oo imaa qabla ali maa qabla aakhirkiisa alif la dhigaa waajib ah asigaas marka haddii uu muctal noqdo masdarkaas laga keenay ficilka khumaasiga iyo sudaasiga oo hamsatul wasl lagu bilowdo haddii masdarkaas ficilkiisa muctal ou noqdo mamduud in laga dhigo waajib waaye fiiri markaan wuxuu ku yidhi wamaa isim istaxaqa mutaysto alif alifan mutaysta qabla aakhirin isim kasta oo maa qabla aakhirkiisa alif in la keena ay waajib noqoto falmaddu fii nadiirihi midka asiga lamid ah oo jiran in la madaahu curifa xatman si waajibnimaa loogu ogaaday marka istakhraja istikhraajan ficilkaas masdarkaas saxiix waay muctalkiisii marka maxay noqonaysaa istaqsaa hadda istakraja istakraja iyo istaqsaa isku wasan waay gaayatu ma fi lamri ficilkana waa saxiix istakraja kana waxa weeyaan istaqsaana muctal waay oo alif ayaa u dambe marka maxaa laleeyahay istiqsaaan fiiri madkadkaas waay ircawa waa ficilkii oo muctalka ah masdarkiisa irciwaaan irtaa waa dhargi an sidaas weeyaan marka taas buu musanifka horta kow ka sheegay marka ficil kasta isim kasta oo maa qabla aakhirkiisa in alif la dhiga ay waajib tahay hadduu kaas muctal noqdo yathbutu lahu almaddu sidaasaa lagala jeedaa ayib wuxuu lagu mithaali ka masdar اficli ficilkii masdarkiisii ah oo kale weeyaan aladii ficilkoo qad budia lagu bilowda bhamzi waslin hamzi wasl lagu bilowda karcawa wa kartaa afcaashan hadda hamzat lwasli waa noo imaan doontaa lilwasli hamzun eh, baab la yihahda nooga imaad laa yahbutu ila ida btudi bihi kastahbitu marka hamzatulwasli waxaa lagu yaqaanaa wax haday ka hormaraan sida xarf alcaطfi oo kale waa dhacdaa warca waa alaleeyahay waaw haddii laga hormaray ama shay waa dhacaysa haddii lagu bilowdane waa lagu dhawaaqaya marka ficilkan hadda ircawaa'irta ah waxa weeyaan in mad loo keeno waajib waayo ircawaaan warti aan la yihah lianna nadiirahu min asaxiix yajibu an yahbuta lahu alf maa qabla akhiri istikraajan kaa waxaa lamid eh waxaa lamida ah masdar kasta oo afcala u sugnaaday muctalkiisa asagana mamduud waay musanifka kaas ma sheegin kulu masdarin liafcala in kaana muctalan fayahbutu lahu lmaddu qiyaasan waxaad leedahy mathala had irtaan akrama masdarkeeda maxaa waa ikraaman ikraaman fiiri maa qabla aakhirkeeda oo miimkii wax ka horey alif waa alifkaas laazim waay haddii ficilka akrama a ah, haddii uu muctal noqdo asigana waxa weyaan madki waa u sugnaana acطaa icطaaan aada leedahay fiiri marka musanifka kaas wuu ka aamusay marka labadaas waa isku musanifka hadda xasri ma sheegin wuxuu ku yiri isim kasta maa qabla aakhirkiisa alif in dhiga ay waajib tahay midkiisa saxiixa hadduu muctal noqdo eh, mad baa u sugnaanaya marka ka masdar ficli mithaal ahaan uu soo qaatay waxaa la dhihi karaa ka masdar اficl اladii jaءa ficluhu calىa wasni afcala ayadana waa soo gelaysaa labadii musanifka kama aamusin ayib labo waa taas midda saddexaad waxaa la yidhi kulu mfradin saara jamca liafcilatin ayda yahbutu lahu lmaddu qiyaasan waa midka saddexaad kulu mfradin saara jamca liafcilatin wa yathbutu lahu lmadu mithla kisaain wa akyi safiri kisaain waa burdo ama waa go kisaain hamzada uu leeya mad waay mad waxaa loo yaqaanaa kulu hamzatin taqacu bacda alif falismu mamduud kisaain samaain kulligeed waay ayib marka kisaa-idaas hadda waa mufrad laakiin waxay jamac u tahay jamac oo calaa wasni afcila ku imaana akyisa ah a laleeyahay ridaain ardiya sidaas w sidaas weeyaan marka kulu mufradin jaaa eh, eh, jamcuhu calىa wasni afcilati yahbutu lahu lmaddu qiyaasa naxwa kisaain wa akisa wa ridaain wa ardiya ayb lianna saxiixooda waxaa leeya ximaar wa axmira wa ayb waxaa lamid aha layihi midka afaraad an yakuuna masdara lifacala bitakfiif daalan calaa sawtin waa lamid baa layihi kulu masdarin lificli facala daalan calaa sawtin yathbutu lahu lidalika almasdari almadu qiyaasan waxaa laleeyahay ka ragawa ragawa alrugaa wthugaa rugaa iyo thugaa macnaha waa xayawaanaadka sawdkoodii waay waxaa leeyahy rugaa iyo thugaa waxay ka yimideen asalkoodii ragawa iyo thagawa ay ka yimaadeen oo facala oo mukhafafat alcayni facala ma ah ay ka yimaadeen wahumaa daalaani cala asawt waxa weeyaan ritiga dhawaaqiisa yaa la yidhaahdaa rida markii dhawaaqiina thuqaaa la yidhaahdaa ritigana markuu boonda dhabayo yaa thugaa la yidhahda markuu boonda dhabay thuqaa iyo iyo iyo ruqaa weeyaan afartaas shay yaa qiyaas a ah baa laleeyahay in uu isimka mamduud noqdaa kulu ficlin kulu ismin yajibu an yakuuna maa qabla aakhirihi maftuuxan yahbutu limuctalihi almadu qiyaasan wa kadalika masdaru ficli afcala in kaana muctala ka acطaa icطaءa waxaa lamid kulu mufradin jaaa jamcuhu calى wasni afcila kasaa'in wa akyisa wa minha ma kaana masdara lfacala daala calى الsawti intaas weeyaan wاlcaadimu الnadiiri daa qasri wadaa madin binaqli kalxijaa wa kalxidaa wاlcaadimu الnadiiri midka mid asiga lamid e waayey daa qasrin xaal uu yahay mid gaabin u saaxib eh iyo wadaamadin xaal u yahay binaqlin yuktafaa binaqlin ama yuktasaru fiihi binaqlin mithaalkeeda kalxijaa kalxidaa wa kalxidaa marka qismigii waxaan ka soo baxnay oo qiyaasiga ahaa qismigii waxaan galaynaa samaaciga ahay markaan waxaa la leeyahay kulu ismin laysa lahu nadiir itarada fatxu maa qabla aakhirihi faqasru mawquufun cala samaac isim kasta oo aan lahayn isim saxiixa ah oo maa qabla aakhirkiisa in la fatxiya ay waajib tahay oo saxiix ma laha muctalkiisa waxaa loo kaaftoomaa baa la layidhi markaa samaac way bimacnaa yuqtasaru fiihi cala samaac ninkii laga soo guuriyey lo wax kale looguma daray marka waxaa laleeyahay mithaalkii musanif wuxuuba ka dhigay kalxijaa wa kalxidaa alxijaa waa caqligii walxidaana kabihi waay hadda labadan isim maqsuur waay mid kasta wuxuu leeyahay eh, maya xijaa waa maqsuur alxidaana ma mamduud wa xidaa alif hamza ka dambe alxijaa waxay u taallaa isimkii oo maqsuur ah laakiin samaaci ah xidaana waxay u taallaa isimkii oo mamduud ah oo samaaci ah lianna xijaa iyo xidaa ma laha isim kaloo muqaabilkooda ah oo calىa wasnihi ma wayajibu maa qabla eh, aakhirihi fatxuhu ma jiro sidaasa waxaa layihi markan waxaa lagu gaabsanayaa eh, maxaan ku yihahda samaac waxaa kamid ah layihi alfataa oo waaxid اlfityaan lagala jeedo alxija w athara thara waxa weeyaan turaabta w sana sana iftiinka waay kulu hadihi اlasmaa laysa fi muqaabiliha صaxiix yajibu ma fatxu maa qabla aakhirihi falidalika saarat maxaan ku irahdaa samaaciyan mamduudki waxaa kamid e alfataau xadaathat sini markuu qofka yar yahay wاsanaau oo sharafki lagala jeedo wاtharaa oo kahrat اlmaal ah wاlxidaa oo nacliga kul dalika waxa wa samaaci waay w min huna tudriku ana samaaci akhar min alqiyaasi markaasuu ku yiri waalcaadimu nadiiri midka asiga mid lamid aheen aan lahayn yacni mid saxiixa ah muqaabilkiisa a ah ma laha liannahu waxaa waay isimkan jaaa muctalan walaysa fii baabihi ismu saxiix saas haday tahay waalcaadimu nadiiri midka asiga midka lamid e waayay daa qasrin xaal uu yahay mid macnaha u saaxib ah gaabin wadaamadin asoo mad u saaxib eh binaqlin bou ahaaday waalcaadimu nadiiri binaqlin taas waxa weeyaan waa khabarki bimacnaa yuqtasiru fiih cala annaqli kalxijaa waa midkii daa qasrin ahay mithaal u yahay wa kalxidaana wuxuu u yahay calaa kuli xaal isimkan muctalkaa oo aakhiru alif uu yaalo oo maqsuurka ah in kaana fii muqaabilihi صaxiix lahu qaacida muطarida yahbutu lahu اlqasru qiyaasa w in lam yakun lahu fi muqaabilihi صaxiix fainahu yuqtasaru fiihi cala الsamaac intaas kali awa waqasru dilmadi diraara mujmacu calayhi wاlcaksu bikhulfin yaqacu wa qasru dilmaddi madka midka u saaxibka a ah gaabintiisa idiraaran loo gaabiyaahu mujmacun calayhi waa laisku waafaqsan yahay waalcaksu cagsigiisane yaqacu bikhulfin khilaafuu ku dhaca beydkan waa dhamaystir weeyaan wuxuu ku leeyahay isimkii mamduudka ahay in liajli daruurati shicri hamsada dambe loo geeyo maqsuur laga dhigaahu waa laisku waafaqsan yahay laakiin midkii maqsuurkaa in mamduud laga dhiga dhibaato awgeed khilaafaa ka joogi intaa kaliya weyaan asigana beydkan markaasuu wuxuu ku yidhi wa qasru dilmaddi madka midka u saaxibkaa oo la gaabiyo hal alif lagu gaabsado hamsadii la tuuraahu mujmacun calayhi waa laysku ijmaacay idiraaran haddii uu yahay waxa keenay dhibaata haday tahay waalcaksu cagsiga waa maxay midkii maqsuurka ah oo mamduud laga dhigaahune cagsigiisa weyaan yaqacu bikhulfin khilaafuu ku dhacya mathalan hadda musanifka maanta wuxuu soo akhrinay kanaaba kamid hadda fiili kalxijaawa kalxidaa kalxidaai bay ahayd hamsadii dambe waa la goy lidaruurati shacri liannahu beytkan ku toosaynin wixii hadda maanta dhan au faacula faacila u lahay hamsay wada wateen waa la wada gooy waxay kamid tahay waxyaalaha daruurada ay keeneen liannahu gaaliban alhamsatu bacda alalifi laa yatamaashaa macaha awsaanu shicr gaaliban marka waa lawada gooyey waxaa kamid a ah baa layidhi qowl shaaciri laa budda min sanca wa in taala asafar walow tanaxa kulu cawdin wa dabar laa budda min sanca wa in taala safar sanca waa beledka caasimada yeman sancaa waay sidii samaa oo kale laakiin shaacirkii hamsadii dambe waa gooye laa budda min sancaa wa in taala safar haddiiba daruuratu shicri ay keenta mujma caleh khilaafkama joogo laakiin cagsigeedii oo ah in midkii gaabnay la dheereeyo kaasaa laysku haystaa qolaa waxay leeyihiin waa banaan tahay wahum اlkuufiyuun wاlbasriyuuna wahum aئimaة naxw waa reebeen lannahu badanaa ma keenta dhibaato waxay u soo dilishteen kuufiyiinta qowl الshaaciri yaa laka min tamrin wa min shiishaa'i yanshabu fi اlmascali wاllahaa'i ou yiri yaa laka min tamrin maxaa yani yaab maxaad leedahay adiga oo tamar ah wa min shiishaain shiishaa wa min shiishaa bay iska ahayd markaasuu wa min shiishaa uu yihi hamsadii u gadaal ka raacsi waxaa la yidhaahdaa waa nooc min atamar ka mid ah oo radia ah waay yanshabu ku dhagayo fi lmascali meesha laga hergabsado iyo walahaai dalqada waa mid aan hori ku dhaafin ooma la dhuunji karin waay shaahidka waxa waay yaa laka min tamrin wa min shiishaai uu yiri waa hoos dhigay oo macnaha wuxuu keenay alifkii oo shiisha ah kelimadoo iska maqsuur ahayd yuu hamze gadaal kaga daray min ajli iqaamati اlwasni waxaa kamid ah ka qowli shaaciri falaa faqrun yaduumu walaa ghinaau sayughnini aladii agnaaka canii uu yiri falaa faqrun ma jiro yaduumu daa'imaay walaa ghinaaun ghinaa oo daa'imana ma jiro sayugniinii waxaa i deeqi doona aladii aqnaaka canii allihii adiga ku deeqo aniga iga kaa deeqaya anigana ideeqsinaya adiga kaa deeqsinaya saasuu yiri marka fiiri falaa faqrun yaduumu walaa hinaa hinaa alghinaa waa waa isim maqsuura buu ahay ayib markaasuu alif gadaalkii uu kaga daray hinan haniya hinan farixa faraxan jawiya jawan oo iska ahay asigoo saas oo khinan ou iska ahay buu intuu alifkii maqsuurka ahay hamse ka daba dhigay taas marka waxaa leeyahy ma banaan tahay qoladii reer kuufiyiintaa saas daliishanay kayfiyatu tathniyati almaqsuuri walmamduudi wa jamcihimaa tasxiixan intaasay baab u tahay maqsuurka sida loo tathniyeyn karo laba loogaga dhigi karo iyo midka mamduudka ah sida loo tathniyeyn karo iyo maqsuurka iyo mamduudki sidii jamcu tasxiix loogu jamcin karo jamcu mudakari saalim iyo jamcu muanas saalim baa lagala jeeda jamcu tagsiir ma ah markaasuu qaala naadimu aakhira maqsuurin tuthani jcalhu yaa in kaana can thalaathati murtaqiya kada ladi lyaa asluhu naxwu lfataa wاljaamidu aladii umiila ka fi gayri da tuqlb waawan اlalif wa awlihaa ma kaana qablu qad ulif wmaa ka saxraa'a biwaawin thuniya wa naxwu cilbaa'in kisaa'in waxayaa biwaawin aw hamzin wagayra maa dukir saxiix wmaa shada calىa naqlin qusir waxdif min almaqsuuri fi jamcin calى xadi اlmuhanaa ma bihi takamala wاlfatxa abqi mushcira bima xudif wain jamactahu bitaa'in wa alif falأlif aqlib qalbaha fi اtathniya wa taa'adi taa alzimana tanxiya wsaalima alcayni اthulaathi sman anil itbaaca caynin faa'ahu bima shukil in saakina alcayni muanathan badaa mukhtatama bitaayi aw mujarada wsakin itaaliya gayra اlfatxi aw khafifhu biاlfatxi fakula qad rawow wamanacuu itbaaca naxwi dirwa wa wanaadiru aw du diraari gayru maa qadamtuhu aw liunaasin intamaa intana waxaa lagaaga hadlayaa isimkii maqsuurka ahay markii raba in markii la raba in la tahniyeeyo iyo markii la raba in la jamciyo sidee la yeelaya marka musanifku wuxuu ku dhaafay isimka saxiixi aakhirka ah haddii in la tathniye la rabo wax ka hadal u baahan ma sida uu yahay baa alif iyo ta lagu daraa hadii in la jamci la rabana waw iyo iyo iyo nuun baa lagu daraa mathalan muxamed buu ahaa tathniyey muxamadaani adoon hor hore wax ka bedela alif iyo nuun oo tathniye unbaad ku daray haddaad jamac ka rabtid muxamaduuna asoo sidiisaan wax laga bedelin walidaalika lagama hadlin isimka saxiix ah waxaa lamid eh, isimkii manquuska ahay oo alqaadi oo kale ahaa haddii in la jamciyo ama la tathniya la rabo haddii la jamcinayo waxba lagama eh, ya-di waa la goynaya qaaduuna ya aakhirkeena waa la goynaya kasradii aakhirka aadna damaa loo badalaya litunaasib alwaaw qaaduuna alqaaduuna jamcu qaadin haddii jamcu lmudakari saalim la jamciyo laakiin waxaa badan jamcu tagsiir in lagu jamciyo alqudaat la yidhaahdo ayib isimka manquuska ah haddii la rabo in la tathniyeyo qaadin haddaad tathniyeynaysid waxba oo isbedela yadiisaa loo soo celina qaadiyaani baa laleeyahay qaadiyeyni aa laleeyahy hadii oo nasba u yahay marka isimka manquuska ah hadduu muthano laga dhigayo wax isbedelaya ma jira saxiixuu lamid yahay haddii la jamcinayane waxa weeyaan ya-dana waa la goynayaa maa qabligiisana kasradii fadama loo bedelayaa litunaasib alwaaw musanifka intaa kama hadlin waxaa lamid ah qismiga saddexaad almunazalu manzilata asaxiix isim waxaa jira aakhirkiisa ou jiran yahay oo ya ama waaw u dambeey markii in la damciya la rabo sida dabyin iyo dalwin oo kale waay haddii in la tathniya la rabo dalwaani dhabyaani aa laleeyahay awal baana jamcu dikri saalim aan la jamcin karin lannu jamcu dikri saalim waxaa la rabaa ama wasfi inuu noqdo ama inuu noqdo calam marka dalwuuna iyo dhabyuuna lama dhahay ayib marka maxaa ku hara isimkii maqsuurka ah midka ka hadalka u baahan waa isimka maqsuurka ah markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay aakhira maqsuurin tuthani jcalhu yaa in kaana can thalaathati murtaqiya kda اldي lya aslhu naxو اlfatا wاljaamid اladي umiila ka matىa fي غayri da تqlb waawan اlأlf awliha ma kana qabl qad ulif wuxuu yihi wajcal yeel aakhira maqsuuri isim la gaabiyo maqsuura maqsuur waxaa waa kulu ismin aakhiru alif maqsuurkaas wa waa soo dhaafna wajcal yeel aakhira maqsuurin isim oo maqsuuri aakhirkiisa maqsuurkoo tuhani aada labaynaysid oo aad muhana ka dhigaysid ijcalhu yaa aakhirkiis yaa ka dhig laakiin waa goorma in kaana haddii isimkaas uu yahay murtaqiyan mid ka sareeya oo ka badan can halaathatin saddex xaraf hadduu ka badan yahay isimka alifti aakhir ka taalo ya u badal ayib mathalan hadda fiiri mustaqsaa hadda aakhirkiisa maxay almustaqsaa midka lagu xeel fogaaday waay mustaqsaa aakhirkiisa alif ma yaalo kelimadii meeqa xarafay ka kooban tahay saddex way ka badan tahay haddayba saddex ka badan tahay aliftii maqsuurad yaa u badel mustaqsayaani bisarfi nadar can asliha waaw ha ka timaada ya ha ka timaada jaahil ha laga ahaado kelimada oo alifka maqsuurka uu ku jiro oo isimka ah haddayba saddex xaraf ka badan tahay waxa weeyaan alifta maqsuurta ya isaga bedel waa hal xaalo weeyaan wajcal yeel aakhira maqsuurin mid la gaabiyey ama isim maqsuuri aakhirkiisa maqsuurkoo tuhani a tahniyeysa ijcalhu yaa-an ka yeel waa goorma in kaana haddii uu yahay murtaqiyan mid ka badan can thalaathatin kow kadaa waxaa lamid e eh, aladii kii alyaau asluhu asalkiisa ya uu yahay naxwu lfataa fataa alifta ku jirto fataa saddex xaraf waa ashaan hadda tacriif waa iska dhaaf fataa saddex xaraf waa maanta saddex isimki kama badno laakiin alifta maqsuurkaa yaa asalkeeda waxay ka soo gadoontay asalkeeda waxay ka timid ya markaasa waxaa leeyahay markii in la tahniyay la rabo aliftaas yaa u badela fatayaani dheh fatayaani wa dakhala macahu sijna fatayaani fatayaani aada leedahay ayib wاljaamidu kadaa waxaa lamid e eh, aljaamidu midkii angegnaa alladii jaamidkoo umiila la imaalay ka matee matee haddaa tirahdid ya-a loo ekeysiiyey haddii matee qof lagu magacaabo oo nin kaloo mataa lagu magacaabo aad heshid aliftaas oo la imaaliyey alif mumaala waxaw hiy alatii tuktabu yaa-an marka waxaa le matayaani laba nin waay haddii magac nin loo bixiyaa laga hadlaya saddexdaas yaa wuxuu ku leeyahay alif lmaqsuur tugayaru aw tubdalu yaaan marka hore waxa weeyaan saddex xaraf isim kasta oo alif maqsuur ku jira saddex xaraf ka badan tubdalu yaa alifuhu yaaan waxaan soo ku miithaalinay mustaqsayaani xublaa kafiirada xublaa gabadhii uurka laheed waay markii in la tahniyee la rabo xublayaani alaleeyahay lianna alif almaqsuur fi kalima hiya hiya zaa'idat calaa thalaathati axrufin marxaba taa marka waxay tahay qiyaas ahaan kulu ismin aakhiruhu alif wa kaana zaa'ida calى halaaثati axruf tubdalu alifu lmaqsuur ilaa yaa-in waa hal qaacida waa taas kow kadaa midkan waxaa lamide aladii kii alyaa asluhu midkii asalkiisa ya laga keenay yaa lamid ah isimka markii y laga keenay waxaa kugu daliil ah eh, taqalubaadkiisaa laga dareemaya naxwu lfataa weeyaan fataa alfataa waa isim maqsuur aakhiru alif wa huwa cibaara can halaathati axruf laakina alalifa fi fataa tagayarat aw eh, inqalabat min yaain fi اlasl falidalika tubdalu yaaan fataqulu alfatayaani sida aayadda hadda aan sheegnay wاljaamidu yaa lamid ah jaamidkii aladii jaamidka umiila la imaalay bimacnaa alأlif alati tujhalu asluhaa walaakinahaa umiilat wa tuktabu yaaan fi اlkhadi fataqulu mataa ida sumiya bihi rajula taquulu matayaani nin kale hadii loo helo la magac eh walidaalika mataa calamana lagu yiri idaa sumiya bihaa ayib saddexdaas waxa weeyaan waxaa loo bedelayaa maxaan ku irahdaa alif almaqsuur yaaan fii gayri daa tuqlabu waawan ilalif wa awlihaa maa kaana qablu qad ulif wuxuu ku yihi musanifka tuqlabu waa la gidiyaa aliftii alalifu aliftaas naaibulfaacil waa fii gayri daa tuqlabu waawan alif tuqlabu lalifu alifti waxaa loo bedelaa waawan baa loo bedelaa fii gayri daa kuwaan aan kuu soo sheegay wixii kasoo haray aliftii maqsuurada ahed waaw baa loo bedelaa laba shay leeba kasoo hartay laba shay bas unbaa kasoo hartay labada waa maxay haddii isimkii alifulmaqsuurka ay ku jirtay saddex xarafou noqday asalkeedana waaway kasoo wareegatay markii in la tathniye la rabo alifta waaw baa loo badelaa waxaad leedahay kalcasaa wa kalqafaa oo kale hadda casa casawaani wa qafa qafawaani baad leedahay ayib taas waxa weeyaan hal xaalo waay aliftii waxa weeyaan isim oo thalith ay ka tahay asalkeedana inqalabat can waawin waxa weeyaan marka tuqlabu fi xaali tathniya waawan casaa casawaani waqafa qafawaani alqafu baa laleeyahay hadeertaa in mufradkeedii ay waaw ka timiday taasaa kugu daliida ayib xaalada labaad waxa weeyaan waxaa lamid eh haddii ay aliftii maqsuurada aheed ay saddexaad ku jirto laakiin mana la imaalinin ee maal ma laha ka ilaa oo kale ilee ma la maqnin weligeed ilaa oo xaraf jar ahay baa nin magac loogaga dhigay ilaa nin kaloo ilaa la yidhaaha la helay in la tatniyaa la rabaa alifta ilaa ku jirto waa maqsuura liannahu hamse kama dambayso mamduuda ma ah mana la imaalin karo matee oo kale sida yidhi ilee lama dhihi karo wa calayhi yajibu an tubdala waawan oo waxaad leedahay ilaa iyo ilaa laba oo ilaa ilaa lilaad ilawaani sidaasaa laleeyahay waa wax yaroo naadir oo si badan aan dhicin khulaasatu lqowl waxaa lagala jeedaa alifulmaqsuur lmaqsuur ya baa loo badelaa saddex xaalo hadday afar noqoto isimka ay ku jirto uu saddex ka badan yahay iyo hadday asalkeeda ya ka timid iyo hadday majhuulat al asal tahay laakinaha umiilat saddexdaas alifulmaqsuura ya baa loo badelaa waxaa weeyaan hadday asalkeeda waaw ka timiday isimkana saddex xaraf uu ka kooban yahayna waaw baa loo bedelaa haddii asalkeeda aan la aqoonin ee maalana ay ku dhicin ayadana waxa weeyaan waaw baa labadaas xaal loo bedelaa markaasuu musanif wa awlihaa maa kaana qablu qad ulif wa awlihaa ya-di ama waawdi waxaad la xariirisaa maa calaama la lahariiri kaana ou ahaaday qad ulifa qablu mid hore loo ogaaday markaad maqsuur yaa u badeshid ama waaw aad u badeshid xarafkii aad badeshay tathniyadii calaamadeeda la xariiri marka haddii ay ahayd eh, mathalan fataa oo kale fataya a tiri alif iyo oo alifki iyo nuuntii tathniyada la xariiri fatayaani dhe marka saas u ah waaw baad u badeshay casa waa a tiri alif io nuuntii tahniya lagu yaqaliila xaliila marka casawaani saas wa wa awlihaa maa kaana qablu qad ulif wixii tahniyada lagu yaqiinay markeed aliftii badeshid ama ya u badeshid ama waa u badeshid gadaal waxaad kaga dartaa wixii tahniyada lagu yaqiinay oo ahayd alif iyo nuun iyo ya iyo nuun ahayd fatayayni aad leedaha haday nasba ama haa waawdi oo alifti oo waaw loo bedelay ama yaa loo bedelay maa calaama lixariiri qad ulifa loo ogaaday lilmuthana qablu muthana calaamadii hore loogu ogaado loo yaqiino oo alif iyo nuun fi xaalati rafci walyaa wa nuun fi xaalati nasbi ahayd gadaal leh kaga dar markaad alifkii bedeshid ama yaa u bedel ama waaw u bedel gadaal kaga dar saas waay ayib kaas waxaa weeyaan alifkii maqsuurka ah mamduudkiisee loo tahniyeyna markaan waa kana wamaa ka saxraaa biwaawin thuniya wa naxwi cilbaain kisaain waxayaa biwaawin aw hamzin wagayra maa dukir saxiix wamaa shada calaa naqlin qusir intana wuxuu ku leeyahay wamaa kii ka saxraaa lamid ah thuniya biwaawinaa lagu tathniyeeyey wa naxwu cilbaain iyo kisaain in iyo waxayaainne biwaawin baa lagu tahniyey aw hamsin baa lagu tahniyey wa saxiix saxiix yeel hayra maa dukira inta aan kuu sheega waxaan ahayna sidooda ku baaqi yeel wamaa shada wixii shaad noqdane qusira calaa naqlin soo guurintaa looga gaabsada ayib marka musanifka intan wuxuu ku leeyahay isimka oo hamza oo mamduudka ah isimka mamduudka ah yaa xaalo kale ah alif almamduuda maca hamzatiha meesha ay ka timida la fiirinaya marka waxaa laleeyahay hadday hamzada asal tahay hadday hamsada asal tahay ka quraa'in wa wadaa'in oo kale waay waxa weeyaan markii in la tathniya la rabo waxba laga dali bedeli maayo quraa'aani wa wudaa'aani alaleeyahay hamzada in kaanat asliya fi kalimati fi lkalima almamduuda sideedaa lagu baaqiyeela taas waxaa wa wagayra maa dukir saxiix sideedu ku baaqiyeel waa taas gadaaluu ka keenay ayib haddii marka ay tahay hamzada badala min alif الtaأniith sidii saxraa iyo xamraa iyo wixii lamid ah weeyaane waa midda uu yiri waaw baa lagu taniyeeya hadda saxraa alifkeedaas waxay ka timid alifu taaniith ayay ka timiday marka in la jamciye la rabo waaw markii in la taniyey la rabo waaw unbaa lagu taniyeyna oo waxaad leedahay saxraawaani xamraawaani hamsadii waawaa loo bedelay markaasuu yihi wamaa ka saxraa wixii ka saxraa lamid eh huniya biwaawin waaw baa lagu tahniyeynayaa oo hamsadii waaw baa loo bedelaa saxraawaani xamraawaani baad leedahy liana alifaha alif taaniith wa naxwu cilbaain wa kisaa'in wa xayaa biwaawin oo hamsin saddexdan amhiladow keenay amhilada midba meel bay ka timiday maa kaanat alifu lililxaaq ka cilbaa'in oo kale waay aw badala min aslin ka kisaa'in oo kale waay io waxayaa-in saas hadday tahay jaaza fiihaa wajhaani laba waji baa ku banaan oo in in lagu jamciyo in lagu tahniya waaw oo cilbaawaani kisaawaani xayaawaani la yidhaahdo in hamza lagu tathniyo cilbaaani kisaa-aani in la yidhah labada waa banaanta waxaa lagu leeyahay asalkeeda cilbaa cilbaayi bay iska ahayd ayadoo cilbaay ahayd yaa siday ugu ekaato alifu taaniihi lmamduuda ya-deedii waxaa loo bedelay hamzaa loo bedelay lilxaaqi bigayrihaa markaasaa ubdilat ilbaau hamzatan markaasa waxay noqotay cilbaa marka hamsadan waxay ku timid ilxaaq bigayriha saas haday ku timid jaaza fiiha alwajhaani tathniyatuha bilwaaw cilbaawaani aw bilhamza cilbaaani in la yidhaahdo waxaa lamid aha layihi quubaa quubaa wax loomabaha hayo amhilo badan waa markii nin lagu magacaabo cilbaa nin lagu magacaabo nin kalena cilbaa cilbaa-aani saasaa loo leeyahay kow marka taa waxaa laleeyahay waxaa raajaxsan atacliil oo in macnaha waxa weeyaan in waaw loo bedelo yaa raajix ah midda kale waa kisaa kisaa asalkeeda kisaawun ay ahayd kisaawun iyo iyo maxaa kamid e eh? xayaa xayaayun yay ahayd marka waxa weeyaan hamzada oo kisaa aakhirkeeda taal iyo xayaa hamsada aakhirkeeda taalo badel min aslin toona waaw bay ka timid toona ya bay ka timiday sidaas markay tahay waxaa banaan in waaw lagu jamciyo iyo in lagu jamciyo hamso oo xayaaaani aani iyo kisaa in la yidhaahdo calaa wadci halxaali loo ictibaariyo waa waxaa laleeyahay sidaasaana wanaagsan in hamzada loo baaq yeelo awlaa min atacliil in waaw lagu jamciyo kisaawaani iyo xayaawaani in la yidhaahdo hamzada ayaa ka fiican ayib marka inay waawda kisaa hamzadeeda inay waaw ka timid waxaa kugu daliil eh waxaad leedahay kasawtu fiiri waaw bay isu badashay wa kuswa alaleeyahay kiswa kuswa ama kiswa waxaa tiraabo aslu xayaa hamsadeedana waxay ka timid xayaayun liannahaa min xayiitu xayiya fulaanu yaxyaa fiiri hamsadaas ya ay ka timid marka labadaas waa banaan tahay hadday hamsada asal kelimada ku tahay aan soo miithaalina ka quraa'in weeyaan quraaani baa laleeyahy marka waxba lagama bedelay markaasuu wuxuu ku yidhi wamaa shaygii ka saxraa oo kale lamid eh thunniya biwaawina lagu tathniyayaa wa naxwu cilbaa oo alifkeed hamsadeeda ay tahay hamsatu lilxaaq iyo kisaa-in waxayaa-in hamsadooda ay tahay asl laga soo bedelay waxaa lagu tathniyaa biwaawin aw hamsin markaasuu uri wakayra maa dukira inta lasoo sheegay waxaan ka ahayn saxiix hamsadii sideeda ku baaqiyeelka quraain waay wamaa shada wixii shaad noqdayne qusira calaa naqlin samaacooda halagu dhaafaa intaas weeyaan wixii shaad ah shaadnimadooda halagu dhaafaa ayib waxaa kamid a ah buu leeyahay waxaa weeyaan alkhawzala ay waxay yidhahdeen carabti alkhawsalaan maadaama alkhawsalaa hadda ay ku jirto alif almaqsuura isimka ay ku jirtana afar xaraf iyo wax ka badan ou yahay waxay ahayd aliftaas in yaa loo bedelo alkhawsalayaan in la yidhaahdo la dhihin aliftii waa la gooye calaa gayri qiyaas waay xamra oo alifteeda ay ka timid hamzatu tathniya eh, tathniya waxay ahayd in waaw lagu taniyeyo xamraawaani la waxaa la maqlay xamraayaani ayagoo dadki dhahayaan marka qiyaaskaas wixii khilaafsan waxa weeyaan samaacooda loo dhaafi maayo waxdif min almaqsuuri fi jamcin calaa xaddi lmuthanaa maa bihi takamala waxdifka goy min almaqsuuri maqsuurkii fii jamcin waxaad ka goysaa jamcu calaa xaddi lmuthanaa muthanaha dariiqadiisa marayo maa ka goy takamala bihi oo ku dhammaystirmay ayib tanna wuxuu kaaga hadlayaa musanifkii beytkan goonigiisa walfatxa abqi mushciran bimaa xudif intaas ku dar walfatxa wa abqi baaqiyeel alfatxa fatxadii mushciran xaaluu yahay mid ogeysiina bimaa xudifa ayib markaasuu wuxuu ku leeyay musanifka isimkii maqsuurka ahay haddaad rabtid inaad jamcisid waa soo sheegnay manquuskii isimka saxiixa iyo kulli waa soo sheegnay isimkii maqsuurka ahaa haddaad rabtid inaad jamcisid jamcu mudakari saalim aad rabtaa inaad jamcisid marka maxaad samaynaysaa waxdif min almaqsuuri fi jamcin calaa xaddi lmuhanaa biamrihi takamala maqsuurka wuxuu waxaa lagu leeyahay waxdif gooy min almaqsuuri isimkii maqsuurka ahaa wuxuu maqsuur ku noqdo alifta ka gooy fii jamcin jamac ka gooy jamcigo calaa xaddi lmuhanaa muhanaha xadkiisa ku yimid almuhana aladi yati alaa xaddi aljamcu aladi yaati calaa xaddi lmuhana huwa jamcu mudakar saalim wuxuu ku leeyay jamcu lmudakari saalim daa'ima طariiqatu ka طariiqati اlmuthana fiiri zayd zayd buu ahay zaydaani asoo nabadgala alif iyo nuun lagu daraa haddii la jamciye jamcane asna waaw iyo nuuna lagu daraa zayduna laleeyahay marka jamcu muanath jamcu mudakari saalim iyo waxa weeyaan iyo muthanaha isku طariiqo waay waataan iri muthanan aw jamcan sabiilahu tabac aan soo marnay jamcu dikr saalim calىa طariiqati اmuthana yuu maraya marka waxaa lagu leeyahay isimkii maqsuurka ahaa hadaad rabtid inaad jamcisid jamca mudakari saalim waxaad ka goynaysaa horta wuxuu maqsuur ka noqdo alifkii dambe goy oo maa bihi takamala waay waxdif goy min almaqsuuri waxaad ka goysaa oo fii jamcin markii in la jamciya la raba jamcu dikr saalim jamcu calaa xaddi muhanaa maaka goy takamala bihi oo ku dhamaystirmay isimka maqsuurka maxaa ugu dambeeyey alfataa alifa ugu dambaysa mustafa alifa ugu dambaysa alifta goy alifti markaad goysid calaamadii jamcu mudakari saalim lagu yaqiinay gadaalka keen markaas oo marka maxaad leedahay mustafawna mustafayna aad leedahay fi xaalati rafci wa fi xaalati haaulaai mustafawna wa ra-aytu lmustafayna wa inahum cindana la min almustafayna alakhyaar mustafayna fiiri markaad alifta goysay waxaa lagu leeyay calaamadii jamcu mudakar saalim lagu yaqiinay oo waawda iyo nuunta ahaa fi xaalati rafci ama yadii nuunta ahay fi xaalati nasbi waljari isimkii markaad maqsuurka ka goysa calaamadii la xariiri walfatxa abqihi mushciran marka waxay ahayd markii mustafaa alifteeda la gooyo oo waawdii jamc dakr saalim lala soo xariiriyo in maa qabla alwaaw la godo mustafuuna in la yidhaah bay ahayd markaasuu ku leeyahy maa qabla alwaawi ljamci ha godin waxaadan u godaynin fatxa ku baaqiye litadula cala alif almaxduufa almaqsuura aliftii la goy si loo ogaada awgeed ha goynin buu ku leeyahay arrintaas waa waadix baan u malaynaya isimkii haddii la raba in la tathniyeeyo waxaad samaynaysaa nihaayat lmataaf waxaa weeyaan aliftii maqsuurada goy calaamadii jamcu dikr saalim lagu yaqiinay oo waaw io nuun ama ya i nuun ah gadaal kaga dar waawda maadaama ay maa qabligeeda caadatan ay dama dalbanayso waawdi maa qabligeeda ha godin maanta fatxa ku baaqiyeel litadula hadihi اlfatxatu cala alif almaxduufa min almaqsuur markaasaad mustafawna aada leedahay ayb taas baa marka loo jeedaa wuxuu ku leeyahay waxdif min almaqsuuri fi jamcin calى xadi اlmuthana maa bihi takamala wاlfatxa abqi wa abqi baaqiyeel alfatxa fatxadii mushciran xaal uu yahay kii ogeysiinay bimaa xudifa aliftii la goy ayib markaasuu wuxuu ku yiri wain jamactahu bitaaءin aw alif falأlif aqlib qalbaha fi اtathniya wa taadi taa alzimana tanxiya wa in jamactahu isimkii maqsuurka haddaad jamcisid bitaain wa alif haddaad ku jamcisid oo jamcu lmuanath saalim aad ka dhigtid faqlib gidi alalifa aliftii qalbaha gidinteedu fi tathniya aad u gidin jirtay walzamana wa alzimana u laazim taaadi taai ta'da marbuudada kii wadayna tanxiyatan inaad ka goysid laazim ayib marka wuxuu ku leeyahay hadda waxaa laga yaabaa qofki in isweydiiyo oo hadda adiga mustafa baad noogu miithaalisa jamcu mudakar saalime maxaad fataa iyo casaa iyo maxaad noogu miithaali weyse markaasaa waxaa lagu leeyahay min shuruudi jamci lmudakari saalim inuu calam ka yimaado ama wasfi uu ka yimaado hadda mustafa waxaan u jamcina jamcu mudakar saalim ugu dhignay لأنhu wصف waa mصطفى mid la doortay وإnahم cindana la min الmصطفaيna الأkhyاar kuwa la doortay kmi mصطفى sm oo waxa w mafcuul waay oo اsطفى a laga keenay laakiin fatى iyo casى iyo xayا iyo jamc slm lama jamcin karo لأnhu aclaamna ma aha sidii زaydu زayduna iyo mxamed mxameduna aclaam ma ah waa nakiraat waصfina ma aha marka jamcu dikr saalim waxaa laga jamcina waxa weyaan ima an yakuuna mufradu waصfa aw calama walidalika fataa i casa i jamcu dikr saalim maba imaan karaan taas marka ku garo waxaa mustafa aan mithaalka ugu gaabsan ayib laakin jamcu muanath saalim aa laga hadla jamcu muanath saalim iyo tathniya mfradkooda inuu yahay eh, calam ama wasf yahay uma shardi ah fiiri hadda fataa fatayaani yaa lagu yaa lagu tahniyin karaa rajul rajulaani yaa la tahniyeynaya laakiin rajuluuna lama dhaha jamcu dikrsaalim anahu nakira jamcu diksaalim wuu ka duwan yahay tathniyada iyo iyo jamcu ansaalim markaasuu wuxuu ku yiri wa in jamactahu maqsuurkii haddaad jamcisid bitaa-in waxa oo ta iyo alif lagu jamci jirayaa waa jamcu muanas saalim waay jamcu lmuanath saalim haddaad rabtid inaad isim maqsuura ka keentid waxaad ula dhaqmataa aliftii maqsuurada ku jirtay sidii markiin soo tahniyeyneyni oo kale ula dhaqan saas weeyaan markaasuu wuxuu ku yiri wa in jamactahu isimkii maqsuurka haddaad jamcisid bitaain wa alifin faqlib gidi alalifa alifta maqsuurada ku jirtay qalbahaa gidinteedu fi tahniyati aad gidin jirtay haddii uu saddex xarafka badan yahayna alif maqsuur ya u badel haddii uu yahay isimka eh, alifteedana asalkeeda ya ay ka timiday ya u badel hadii majhuul la imaali ay tahayna ya u badel labadii kasoo hartayna waa u badel marka saasaad leedahay mathalan hadirtaan fata haddii lagu yirahdo jamcu lmuanata saalim fatat fataat isimkaas maqsuur waay ta'daas litamiiza loo keenay haddaad rabtid inaad jamcisid fataa alifteedi ya u badel liannahu aslahaa ya abay ka timiday maxaad leedahay markaan markaad fataya tiraadid alif iyo ta'dii dheeraadka ahayd oo lagu yaqiinay jamcu lmu'anati saalim liannahu jamcu xanil wamaa bitaa wa alifin qad jumica yugsaru fi ljari wa fi nasbi maca waa maa jumica bialifin watain masidatayna lasoo yirahda marka isimkii ta iyo alif baa lagu jamci jiray marka maxaad leedahay waxaad leedahay waxa weeyaan fatayat aad leedahay fatayaat ayib oo aliftii oo maqsuuradeed markii la tahniyeynayo aa loo bedelay fatayaani bay ahayd haddee casa hadii lagu yiraahdo jamcu muanah saalim jamci casawaat aad leedahay liannahu tahniyada alifteeda markii la joogay tathniyada alif waaw baa loo bedelay casawaani baa la dhihi jiray ayib marka wuxuu ku leeyahay sidii shantii xaalo oo aan tathniyada maqsuurka kusoo dhaafnay jamcu lmuanath saalimna waa lamid meeshii alifulmaqsuur ya loo bedelay saddexdii xaalo markii tathniyada ahayd markii jamca muanath saalim tahayna ya loo bedela labadii xaalo oo markii maqsuurka la tahniyeyna waaw loo bedeli jirayne kanna waaw baa loo bedelayaa sidaas intaas kaligeed waay markaasuu wuxuu ku yiri walzimana wa alzimanna u laazim tanxiyatan taa-adi taa-idhe ta midka u saaxibkee tanxiyatan isimkii maqsuurka ahaa hadday awal ta marbuuta ku jirtay hadda fiiri fataa iyo fataat bay ahayd fataat haddii la raba in jamcu saalim la jamciyo aliftu waaba garanay oo waxaa loo bedelay ya markaasaa alif iyo ta dheeraad ah oo jamcu lmuanas saalim u watayaa la keenay tadii gaabneed oo ta marbuuto aheed oo fataat ku jirta intee la aadina waa la goynaa taas tanxiya macnaha fogey waay liannahu asalkii hore ta'daas marbuutada waxaa loogaga baahday in la keena meeshatan litafriiq bayna alfataa almudakar wa bayna alfataati almu'anatha maanta waxaa laleeyahay jamcu lmu'anath saalim asaa isku filan liannahu alif iyo ta waxaa lagu jamciyaa dumar kaligeed ta'dii marka loomaba baahno ta'dii marbuutada ahayd waa la goynaa hadda faatima haddii jamc lagu yidhaha jamcu mu'anath saalim ta'dii faatimatun oo ta'dii ku jirta waa la goynaa ta'daas gaabka ah markaasaa waxaa lala imaana alif iyo ta dheeraad faatimaat a laleeyahay sidaas weeyaan marka wa alzimana ulaasim taaadi ta isimkii maqsuurka ahayo ta oo ta marbuuta ay ku jirtay ta'diisaas tanxiyatan ulaasimo ka fogey oo waxaad ku hentaa bedelkooda ta marbuuta aan aheenoo taa oo dheeroo maftuuxa la yidhaahdo oo calaamat ljamci muana saalim ay leeyihiin unbaad u keenaysaa wallahu aclam wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed waalihi wsaxbihi ajmaciin